bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi waalihi wصaxbihi aجmaciin qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala waamsi mabniyu clى اlkasri fain sugira saara mucraba cinda اlfatin wajayri ay xaqa whaؤulaaءi kaamsi fi اlkasri wa fi اlbinaaءi wqiila fi lxarbi nazaali mithla ma qaaluu xadaami waqataami fi dduma waqad bunii yafcalna fi lafcaali fama lahu mugayiru bxaali taquulu minhu nuuqu yasraxna walam yaruxna ila lilaxaaqi bاnnacam fahadihi amhilaة lima buni jaa'ilaة daa'iraة fi اlalsuni wakulu mabniyin yakunu aakhiruh calى sawaaءi fastamic ma adkuruh waxaan ku dhex jirnay mabniyaadkii marka musanifku wuxuu noo soo sheegay maa huwa mabniyun cala الsukuun wa huwa اlaslu waxau ku xijiyey maa huwa mabniyun cala اdam wuxuu ku xijiyey haddana maa huwa mabniyun cala اlfatx midna ha uu haysanin oo inuu musanifka hadda wixii mabniyaad carabi ku jiro o dhan uu kuu soo kohoobay oo intii fatxa lahayd intii damo lahayd inuu kuu soo koobay macnaheeda u fahmin inama almuraad waxa weeyaan mabniyaadkii e, qeyb kastaba amhilow kaa siiyey marka waatan ku yiriyay wixii aan kuu sheegay wixii lagu sheegay ugu qiyaas qaado marka taas buu daba joogaa mabniyaadka waa badan yihin markaasuu uri wa amsi hadda wuxuu sheegaa almabniyu cala alkasri midka oo kasrada lagu bineeyo waxaa la yidhaahdaa alaslu fi lmabniy an yubna cala sukuun asalka waa waxaa ku xigo an yubna cala alkasri liana alasla fi takhalusi min iltiqaa'i saakinayn huwa alkasru ayada asal u ah marka mucdam almabniyaat alatii buniyat cala alxarakaat inamaa hiya takhalusu min iltiqaa'i saakinayn maadaama saas ay tahay walaslu fi takhalusi min iltiqaa'i saakinayn maa huwa alkasru kasradii baa marka y saasay ugu xigtaa marka musanifka hadda tartiib ahaan aydi inuu hormariya ahayd muxuu ri wa amsi mabniyun cala alkasri fain sugira saara mucraban cinda alfatin wa amsi lafdigii amsi ahaa oo shaladii lasoo dhaafay ah mabniyun waxaa lagu bineeyaa cala alkasri hoosdhig dhig amsi ale amsu lama yiraahdo amsana lama yiraahdo fain sugira haddii la tasgiiriyo saara amsidi wuxuu noqdaa mucraban mid la craabo cinda alfatini ninka caqliga leh marka tasfiir waa soo dhaafnay an yudama awalu kalima wayuftax thaaniha huma tuzaadu yaaun thaalitha fi thaalithihi amsi marka umays a lagu taskhiirina haddii umays la yidhaahdo isimka mabniga ah waxaa loo binay baan iri lishabahihi bilxarf taskhiir maadaama min khawaasi alasmaa uu ka mid yahay yaa isimkii haddii la tasqiiriyo shabahii xarfiga ugu dhowaay buu ka fogaanaya oo isminimadiisii yuu ku cadaanaya wabitaali yucrab wa yakhruju min albinaa aladii huwa farcun marka waxaad leedahay dahaba haddii la tasqiiriyo umaysun yacni shalaydii yareed baa tagtay ayaad wa nadartu ila umays ilaa umaysin aad leedahay wa adbara amase wa aqbala sidaas oo kale marka wa amsi lafdigaas amsi mabniyun cala alkasri oo waxaad leedahay jaaa amsi oo kale ama aqbala ams ama adbara amsi baa aad dib jeeday macnahaan saasay sax ku tahay adbara amsi marka amsi iyadoo faacil ah iyo haddana waxay tahay mabniyun cala alkasri fa in sukira haddii la taskiiriya saara amsigii wuxuu noqdaa mucraban cinda alfatini alfatin alcaaqil waa aldhaki wa jayri asigana waxaa weeyaan mabniyun cala kasri ay xaqanaan u jeedaa wa haaulaai maya wa jayri ay xaqan iyo haaulaa'iba ka amsi bay lamid yihiin fi lkasri bay kula mid yihiin wal fi lbinaa'i bay kula mid yihiin ah, mid kasta waa mabni laakiin haba isku khilaafsanaadaanoo amsi daraf ha ahaado haaulaai ismu ishaara ha ahaato jayri xaraf ha ahaado saddexdoodu meel bay ka kala tirsan yihiin laakiin waxay isaga mid yihiin mid kasta waa mabni mid kastana haddana mabni cala alkasri waaye marka wajhu shabah bayna hadihi thalaatha huwa albinaau cala alkasri intaas waa laakiin xaqiiqadooda way kala duwan tahay oo Eh, ismu ishaara iyo daraf iyo waxay kala yihiin jeyri oo xaraf ah wa qiila fi lxarbi waxaa la yidhi nazaali soo deg mithla maa qaaluu say u yidhaahdeen oo kale xadaami iyo waqataami oo fi dumaa eh, suuradii dhexdeeda ahaadeen nazaali iyo daraaki waa afcaal waa asmaa oo lagu magacaabo asmaau lafcaal sah iyo mah iyo shataana iyo hayhaata iyo aamiin alfaadaas oo dhan waxaa la yidhaahdaa asmaau alafcaal waa isim laakinaha tanuubu can alafcaal fatacmalu camalaha fasumiyat biasmaai alafcaal mabniyaadkay qeyb ku tahay asmaau alafcaal meeshay ku timaado ama eh, ha noqoto ama ha noqoto bimacna almaadi oo hayhaata iyo shataana ama bimacna alamr ha noqoto nazaali iyo daraaki iyo aamiin ama e, bimacna almudaaric ha noqoto oo wey iyo iyo wixii lamid ah oo atawajacu ah waxaasoo dhan waxaa la yidhaahdaa asmaau alafcaal waa asmaa oo afcaal ma aha laakin likownihaa tanuubu can alafcaali fi اlcamali udiifat ila alafcaal faqiilat asmaau alafcaal marka ama afcaalka asmaaulah afcaalkaas ha noqoto mid manquula min gayriha oo alayka calayka camran wa duunaka zaydan ilayka canii hadda jaar iyo majruur iyo dhuruuf yaa inta lasoo qaata asmaaulah afcaal laga dhigi kara ama asalkeeda ficil baa inta laga soo qaato oo adrig oo kale daraaki laga keena inzil oo kale nazaaliha laga keena wahaakada marka asmaa afcaala la yiraahdaa axkaamteeda waxaa kamid eh inay annahaa kulahaa mabniyaat maadaama ay ficilkaas amar shabahday iyo afcaal inay shabahday aan dhaha ficil amar keligeed ma ah marka afcaashan asal waxaa u ahayd inay mabni ahaato wabitaali asmaa ulafcaal saasaa loo binayna xadaami iyo qataami waa laba magac oo dumar magacyaalkooda ah fi dumaa dumaa jamcu dumya asuwar اlmanquusha cala aljidaar yaa dumya la yihahdaa maa tatalacabu aw maa talcabu bihi اlbanaat sigaar waxyaalaha boombalada oo kale ana dumya waa la yidhaahdaa waxaana loo soo qaata axyaana wahwa almuraad huna asuuraة اljamiila fi الtashbiih yani markii aad rabtid inaad aad wax ku mathashid ama aad ku tashbiihisid suuradaas oo tashbiiha maa bayna almushabah walmushabahi bihi ka dhexdhalanaysana dumya lagu magacaabo marka lacalahu hada tashbiihiisa nazaali iyo xadaami nazaali iyo daraaki uu ku tashbiihiyey xadaami iyo qataami yaa keenaysa markaas suuradaas oo macnaha waxay ka wadaagsadaan labadooda min xayثu اlwasni way wadaagsadaan nazaali min xayثu اlbinaana way wadaagsadaan wajhu tashbiihi intaas weeyaan laakiin midna waa isim oo mabni a midna waa ismu ficli oo asigana nazaali daraaki oo kala markaasuu iri waqad bunii yafcalna fi lafcaali famaa lahu mugayiru bixaali waqad buniya waa la bineeyey yafcalna ayaa la bineey fi lafcaali famaa lahu yafcalnadii ma laha mugayirun mid bedelo bixaalin xaal wax ka bedeli kara xaalkaas ma laha inta wqad buni yafcalna wuxuu u jeedaa yafcalna cibaara can ilficli اmudaaric ida اtasala bihi nuun niswa lagala jeeda horena mar badaanaan soo sheegnay ficilka mudaaric haday nuunu niswa la xariirsato yubnaa liannahu bimacnaa laba kelimo lays tarkiibiyey macnaheedu u ximbaarsan sidii khamsata cashar oo kale loo bineeyey litarakubiha kadalika tarakubu ficl mudaaric ma nuuni niswa kaanahu kalimatayn oo lays tarkiibiyey inay yihiin awgeedaa loo binay baa layidhi calaa kuli xaal qowlka ugu raajaxsan qowlkaas weyaan ana alficla almudaaric ida itasalat bihi nuunu niswa yubnaa cala asukuun nuun nis wuxuu ka mid yahay axadu damaa'ir rafci buu ka mid yahay waalwaalidaatu yurdicna awlaadahuna yurdicna ficlu mudaaric mabniin cala asukuun liitisaali binuun niswa wa nuunu niswa waa damiir mutasil mabniun cala في fi رفع rafcin tafaacil baa laleeyahay marka فعل macnaha ficil mudaaric oo nuun nuun niswa la xariirsaday waqad buniy waa la bineeyey yafcalna waa la binay buniya fi lafcaali xaal uu ku dhex jiro oo ficilka mudaaric oo nuun niswa la xariirsaday waa la bineeyey famaa low yafcalna ama ka bedelayo bixaalin min alaxwaal yani siba iskuma bedelay marnuu nis hadduu la xariisto isla xaalada buu noqonaya hal xaalo keliya oo waxaa lagu yaqiinay shayga mabniga luzuumu aakhiri lkalima xaalatan waaxida ficilkan hadii ou la xariirsado nuunu niswa hadduu marfuuc yahay yafcalnaa laleeyahay hadii ay la xariirsato damo hadii jawaasim ay gasha dheh lam yafcalna laleeyahay haddii naasib ay gasho lam yafcalna fiiri marka inuu bina yahay waxaa kugu daliil ah ficilkiio marfuuca ee asigoo mansuuba iyo asagoo majruur saddexdii xaal waxba iskama bedelaya famaa lahu mugayiru bxaalin saasaa laga jeeda bimacnaa ana alficla mudaaric biaxwaalihi thalaatha ida اtasalat bihi nuun niswa yabqa calى xaalati waaxida wa hada daliil calى anahu mabni lam yafcalna lan yafcalna yafcalna intaasba isma badalayso marka musanifku waxaa laleeyahay taquulu waxaad leedahay minhu mima dukira ama taquulu waxaad leedahay hadda minhudaas shicirka unbaa dhibkeeda keenay wa minhu qowluka yaa ka mid eh in taquuluba la dhaafo annuuqu halihii geel yasraxna way foofayaan walam yaruxna ma ayna tegin ilaa lilaxaaqi inay haleelaan maahine binacami xoolihii kale inay haleelaan unbay u dhaqaaqeen buu leeyahy marka ulajeedada waxa waaye annuuqu yasraxna yasraxnadaas waay yasraxu ay ahayd ficilka mudaaric marfuuc bidama daahira asigoo sidaas ay nuunnisuu la xariirsa damadii waa laga tuuri fasaara mabniyan yasraxna sidaas weyaan waxaa lamid eh walam yaruxna isla halihiia laga hadlaya nuuq waa jamcu naaqatin naaqat allahi wa suqnaaqa waa mufrad jamceedana nuuq waay ayb walam yaruxna ayadana waa isla ayadii oo ficil mudaarix ficil mudaaric oo yaruuxu ahay iyo nuunu niswa ay la xiriirsatay marka majzuumown ahay awalkii horo oo haddeertaan yaruuxu asoo hadii ah haddii lagi lam yaruux ala dhihi lahay nuunnis waa la xariirsta lam yaruxna marka waxaa lagu tusinayaa ficilka mudaaric asoo marfuuca iyo asoo majzuum ah waxba iskama bedelin marka taas waxay daliil u tahay inuu ficilka mabni yahay fa haadihi amhilatun weeyaan miithaalyaalo oo limaabay amhila u yihiin buniya la binay jaa'iratun amhiladoo jaa'ilatun ee macnaha wareegayso daa'iratun wareegeysa في lalsuni jaaila iyo daaira isku macno jawalaan hadaad maqashid waa ninkaa oo wareeganay jaala jawalaanan isimkeedii faacil jaaila daa'iratun waa mid wareegeysa fi lalsuni wa kulu mabniyin yakuunu aakhiruh calaa sawaain fastamic maa adkuruh wa kulu mabniyin mabni dhammaantiisa yakuunu aakhiruhu waxau ahaanayaa sawa calaa sawa si oo siman ee fastamic maqal maa adkuruhu waxaan kuu sheegi doono waxaa laleeyahay wa kulu mabniyin yakuunu aakhiruhu calaa sawaain tan waxa weeyaan in la hormari ahayd liannahu madkhalka shayga mabniga laga galaya waa oo mabni waxaa layidhaha luzuuma aakhiri lkalimati xaalatan waaxida taasay ahayd waa wahsaankii baan soo sharaxnay waxaan hadda ugu celinay waxau musanifkii unbaa nugu celiyey marka waa ku khatimay walaa ba'sa bidalika markii amhila badan oo kala firdhisan lagu sheego min abwaabin shataa kala mid ah yaa lagu soo aruuriyo waxaa lagu yiri calaamada mabniga kelimada inay tahay lagu garana waxawa isma badbadasho walow tagayarat alcawaamil adaakhilatu calayha cawaamisha ka horeysa haba isbadasha ayada sideeday ahaanaysa jaa haulaai raaytu haaulaai marartu bihaaulaai wa kulu mabniyin mabni dhammaantiisa yakuunu aakhiruhu waxau ahaanay calaa sawaasi siman ee fastamic maqal maa adkuru waxaan kuu sheegi doono ayib aan ku laabana ciraabtii waa amsi mabniyun cala alkasri fain sugira saara mucraban cinda alfatin alwaaw listinaaf amsi mubtada mabniyun cala alkasri fi maxali rafcin waa mubtada wa amsi hey lafdi ahaana looga hadla wa amsi lafdu amsi mabniyu khabru mubtada marfuuc bdama daahira cala اlkasri jaaru wa majruuru mutacaliq bmabniyin fain sugira alfaaء الاstinاaf in xarfu shardi jaazimu yجzimu ficlayn اأwl ficlu shardi wthaani jawaabuhu jazaؤuhu sugira ficlu maadi mabniyu lilmajhuul wa huwa mabniyu cala اlfathi fi maxali jazmi ficlu الshardi wa naa'ib اlfaacili damiiru mustatiru jawaaza taqdiruhu huwa yacuudu saara ficlu maadi naaqis tarfacu ism wtanصib اlkhabra mabniyu cala اlfatxi fi maxali jazmi jawaab الshardi wasmu kaana damiiru wasmu saara damiiru mustatiru jawaaza taqdiruhu yacuudu ilaa amsi mucraban khabaru saara mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi cinda darfu makaan mansuub cala darfi اlmakaani w calaamatu nasbi fatxa daahira cinda mudaaf alfatini مضاaف إليه مجrور وcلاaمة جر ksرة ظاaهرة والظرف متعلق بمعربا وjyri الواو للاستئناف jyri مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع أي حرف التفسير حقا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أxqه xقا أma أفsirhu bimacnaa xaqan wa jayri kelimada eyda leeyahay icraabta inay ka raacdaa fiicnaan lahayd wa eyri wa jayri markii ay xaqun haddii la yiraahday kuwa wanaagsanta oo lays raacsiiyo mufasarka iyo mufasirka jayri waa xarafaa niriyey laba macnona waa leedahay jayri bimacnaa xaqanna waa la yihahda jayri bimacnaa nacamna waa la yihahda ajal bay lamid tahay ayib almuhim hadda xaqantaas acni xaqan haddaad tiraahdid aydi bimacnaa tafsiir xaqanna mafcuul lificli maxduuf acni xaqan oo kale waa la dhihi karaa almuhim maa yatimu bihi lkalaam wayatasiqu maca alusluub inaad iska soo qadartid unbaa muhim ah ee hadda icraab oo nin ku dhigi kara maleh xaqantaas sidaasay ay tahay macnaha ficilkeeda hadda wax munaasib a meesha aad u keentid oo qaadir calaa nasbihaa waa tamaam marka wajayri ay xaqan ay acni xaqan yay ku fiican tahay wa haaulaai alwaawu xarfu caطfin haa xarfu tanbiih ulaai macطuufu calى jayri mabniyu calى اlkasri fi maxali rafcin asigane ka amsi alkaafu xarfu tashbiihin wa jarin amsi majruuru bاlkaaf mabniyu calى اlkasri fi maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bkhabri maxduufi taqdiiruhu kainaani wajayli haulaai kainaani ka amsi ah, ama wajayli haulaai mithlu amsi oo kaafti isim hadaad ka dhigtid markaa mithlu khabarkii ka dhig saasay noqona fi lkasri jaaru majruuru mutacaliqu bima tacalaqa bihi jaaru majruur amsi wa fi lbinaai jaaru majruur mutacaliqu bijaari majruur ladii qablahu macطuufu cala jaari majruur ladii qablahu w qiila alwaaw اlاstinaaf qiila ficlu maadi mabniyu majhuul mabniyu cala اfatxi fi اlxarbi jaaru majruur mutacaliq bqiila nazaali naaibu faacili mabniyu cala kasri fi maxali rafcin wa qiila waxaa layihi nazaali baa la yihi naaib faacilki ayada w hadaad xarakat اxikaaya craabtidna waa heli karta mithla maa qaaluu mithla xaal nazaali nazaali hada bimacnaa ism calam ahaana loo isticmaalaya mithla xaal mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira mثل mضاaf ma ism mوصuل bmعنى اladي mبniي calى الsukuni fi maxali jarin qaaluu ficlu maadi mبniي calى dm الاتصاal bwaaw الجamاعة w waaw الجamاعati ضميir mتصل mبniي calى الsukuni fi maxali rفci wاlأlف للتfriqi فرقا byna waaw الmfradi w waaw الجمع wاlجumlaة min الficl والfaacili qaaluu laa maxala laha min الcراab لأnha silaة الmوصuل wاlcaaئd maxduuf تqdiiruhu mثla ma qaaluuhu xadaami mafcuulu qaaluu ama maquulu qaaluu maquulu qowl qaaluu waxay yidhahdeen xadaami meeshii mafcuul laga dhehli jiraa maquul qowla la yihahda maquulu qaaluu mabniyun cala kasri fi maxali nasbin wa qataami macطuufu calى xadaami mabniyun cala kasri fi maxali fi maxali nasbin ayadani fi dumaa jaaru wa majruuru fi dumaa fi xarfu jar adumaa ismu majruur bfi wcalaamatu jari kasratu muqadaraة calى lf manac min dura tacaduru aljaaru wa majruur xaalu min xadaami wa qataami طayib wqad bunii yafcalna fi اlafcaali fama lahu mugayiru bxaali alwaaw الاstinaaf qad xarfu taxqiiq buniya ficlu maadi mabniyu lmajhuul whuwa mabniyu cala اlfatxi yafcalna naaib اlfaacili mabniyu cala اlfatxi fi maxali rafcin naaib faacil wa fi اlafcaali jaar wa majruur xaalu min yafcalna famaa lahu alfaau lilistinaaf maa naafiya lahu jaaru wa majruuru mutacaliqu bkhabari mutaqadimi maxduufin taqdiru kaa'inu مغير مبتda مؤخر مرفوع بحال jaar و متعلق بمغير تقول منه النوق يسرحن ولم يرحن إلا للحاق بالنعم تقول فعل وفاعل منه jaar و متعلق بتقول النوق النuuq مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضم ظاهرة يسرحن يسرحن فعل مضارع مبني على السكون لاتiصاaل بضميr bdamiir rafci mutaxarik yasraxna ficlu mudaaric mabniyun aad leeda marfuuc ma dheysid mabniyun cala sukuun liitisaalihi binuuni niswa yasraxna ficlu mudaaricun mabniyun cala sukuun liitisaalihi binuuni niswa wa nuunu niswa damiiru mutasil mabniyun cala fatxi fi maxali rafcin faacil wa waljumlatu min alficli walfaacil yasraxna fi maxali rafcin khabru lilmubtadai nuuq waa mubtada jumladan yasraxna ficil faacilna waa khabarkeedii walam yaruxna alwaawu xarfu caطfin lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin lilmudaarici yaruxna ficlu mudaaricu majzuumu bilam mabniyu cala الsukuun litisaali binuuni niswa wa nuunu niswa damiir mutasil mabniyun cala fathi fi maxali rafcin wاljumlaةu walam yaruxna macطuufaة calى jumlati yasraxna ilaa adaatu اstithnaa mulgaat laa camala lahaa lilaxaaqi allaamu xarfu jar laxaaqi ismu majruuru bilaam calaamatu jari kasra daahira aljaaru wاlmajruur mutacaliqu biyaruxna binacami jaarun wa majruur mutacaliqu bilixaaqi ilaa lilixaaqi ay u safreen ay u foofeen binacami ay haleelaan nacam dadka way ku gafaan badana nacam iyo nicam ay kala yihiin nacam waa bahaaimta xayawaanaadka bahiimat lancaam ah la yidhahda nacam nicamna waa jamac oo jamcu nicmatin waa marka ninka markuu carabiga tamarus badan uusan ku lahayn waxaa waa laga yaabaa inuu inuu nacamtii nicmo u akhriyo nicamtina uu nacam u akhriyo طيب فhذiه أمثلة لma بنixا jائلة dائرة في الألسن فhذiه الفاء الاستناaفa xرف تنبيذihi اسم إشhاaرة مبنiي على الكسر في محل رفع مبتدأ أمثلة خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلاaمة رفعه ضمة ظاهرة في آkhرihi لma lاam xرف jر ma اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر بنya فعل ماض مبني للمجهول وهو مبني على الفتح ونائب الفاacل ضمير مستتر جواaزا تقدiره يعuud إلى mا والجملة من الفعل ونائب الفاacل بنيa لا محل لها من العراab لأنها صلة الموصول والjاar والمجrور لma صفة للأمثلة وهذه أمثلة وأمثiلado لma بنيa u sugnaatay جائلة صفة ثانية للأمثلة مرفوعة وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة هذه أمثلة w أمثiلado جائلة amhiladoo daa'iratun saddexdaas waa sifo jaa'ilatun sifatu lilamhila wa sifatu lmarfuuci marfuuc waxaad dhihi kartaa jaa'ilatun nactun wa nactu lmarfuuci marfuuc nacti iyo sif waa isku mid daa'iratun sifatun thaaniya marfuuca wa calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirihi fi lalsuni jaarun wamajruuru mutacaliqu bidaa'ira wa kulu mabniyin yakuunu aakhiruh calaa sawaaءin fastamic maa adkuruh alwaaw listinaaf kulu mubtada marfuucu bilibtidaa wcalaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi kulu mudaaf mabniyi mudaafu ilayhi majruur wcalaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi yakunu ficil mudaaric naaqis yarfacu isma wayansib khabra marfuuc calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi aakhiru ismu yakunu marfuuc calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi aakhiru mudaafu laha mudaafu ilayh mabniyu calى dami fi maxali nasbin calى sawaaءin jaar wmajruuru mutacaliq bkhabri maxduufin taqdiru kaainan wa jumlatu yakunu wa jumlatu yakunu wasmuha wa khabaruha fi maxali rafcin khabaru mubtada kulidii mubtadaeed khabarkeedi yakunu aakhiruhu calى sawa wraabitu baynahumaa waa damiirka aakhiruhu ku jira kulida u laabanay fastamic alfaa listinaaf istamic ficlu amr mabniun calى sukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta ma ismu mawsuul bmacna اladii mabniun calى sukuuni fi maxali nasbin mafcuul bihi adkuru ficlu mudaaricu marfuuc litajarudihi can الnaasib wاljaazimu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru ana wاlhaau damiir mutasil mabniun calى dami fi maxali nasbi wاljumlaة min alficli wاlfaacili adkurhu laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul khaatimaة الnadmi kitaabkii waxaa dhamaystirkiisi qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala waqad taqadat mulxaة اlإcraabi muudacata badaa'ica اlإcraabi fandur ilayha nadara almustaxsini wa axsini dana biha waxasini wain tajid cayba fasuda alkhalala fajala man laa cayba fiihi wacalaa walxamdu lilaahi calaa maa awlaa fanicma maa awlaa wanicma almawlaa huma asalaatu bacda xamdi asamadi cala alnabiyi almustafaa muxamadi wa aalihi alafaadili alakhyaari man salakha alleylu min annahaari ثuma clى aصxaabihi wa citratih wa taabicii maqaalihi wa sunatih waxaa weeyaan intaana waa khaatimadii waxaad moodaa khaatimada akbar min xajmi اkitaab kitaabka waxaa wa saddex boqol toddobaatan iyo toddoba beyd weeyaan calaa xasabi caddi ana marka kitaabka markuu saa uu yaryahay khaatimidii saddex beyd inay ka badata ma ahayn laakiin musanifka waxa w xamda lilahi tabaaraka wa tacaala wa shukra calaa maa awlaahu istadrada fi alkhaatima markaasuu yihi waqad taqadat way dhammaatay mulxatu licraabi icraabtii mulxadeedii yani maa yustamlaxu fi licraab icraabtii quraxdeedii weeyaan wanaageedii ayaa lagala jeeda way dhammaatay muudacatan xaal ay tahay mid la dhex dhigay badaa'ica alicraabi icraabti teeda oo quraxda badani albadiic waxaa la yihahda aladi lam yusbaq ilaa mithlih kaasaa la yidhahda badiicu samaawaati waalardi ay mubdicuhumaa wa jala jalaaluhu ilaahay samaawaadka markuu sameynaya cid uu kaga dayday ma jirin asigaa bilaabay jala jalaaluhu marka mudacatan xaal ay tahay mid macnaha la dhex dhigay oo badaa'ica alicraabi icraabta tuyada qurquraxsan oo wan wanaagsan ee saas hadday tahay fandurnii habow fiiri waxaa lala khitaaba ninkii kitaabkan akhrisanah o dhan ilayha ilaa mulxat اlicraabi nadara اlmustaxsini ninkii wax wanaagsanay fiiradiisoo kale fiiri wa axsini dhanna maladana u wanaaji biha bimulxat اlicraab waxasin wanaaji waxaa laleeyahay qofka inuu sheygan ku intifaaca waxaa ka horeeyo inuu horta asniyada ka aaminsan yahay kitaabka inuu wanaagsan yahay mualifkiisa khayr uu qadimay asigana uu ku intifaaca haddaadan caqiidadaas kitaabka ka aaminsanayn waxba kama aadan faaideysid haddaad leedahay kitaabka nin xunaa alifay ceebtiisa inaad ogaatid u akhri waxba ka faaideysan maysid markaasuu musanifku wuxuu uri wain tajid haddaad heshid cayban haddaad cayb ka heshid sawaaء min الnaqsi fi mawdici التطwiil aw التطwiil fi mawdici الnaqsi aw الmukhaalafa lima huwa calayhi الxaq intaas waxaa la yidhah cayb weeyaan ee fasudda alkhalala marka meesha khalalka ah ood oo macnaha waxa weeyaan ceebtaas astur oo haddii aad macnaha aad awood u leedahayne musanifka meeshuu ku gafay sheeg intaa haddii ay mubarir leedahayna mubarirkiisa u sheeg fajalla waxaa weynaaday man laa cayba fiihi cidda aan ceeb lahayn baa weynaatay waja wacalaa waa saramaray ilaahay weeyaan jalla jalaaluhu waxaan ceeb aan lagu arkayn ilaahay subxaanah wa tacaala wa in tajid haddaad heshid fi lkitaabi cayban fasuda alkhalala khalalkaas ceebta kaay ka timid khalalka ceebta ka yimid macnaa meeshaas awd oo wanaag ku bedel fajalla waxaa weynaaday man laa cayba fiihi cidda aan ceeb ayna ku dhex jirin ninkaasaa weynaaday fajalla waxaa weyn allihii laa cayba fiihi uusan ceeb ku dhex jirin wacalaa waa sara maray allahaas walxamdu lilaahi ilaahi baa mahadle calaa maa awlaa wuxuuna siiyey fa nicma waxaa nicmo lahaday maa awlaa ilaahi wuxuuna siiyey wa nicma almowlaa allah mowlaha nicmo lahaday huma salaatu nabadgelyo bacda xamdi samadi allaha samadka ee markaan mahadinay kadib cala nabiy allaha yeelo almustafaa la doortay muxamadin ahaa wa aalihi wa calaa aalihi allah yeela alafaadili ee fadliga dheeraadka lahay alakhyaari khiyaarinta ahay wa wanaagsanay alakhyaari wanaagsanay maa mudda allaha yeelo insalakha leylu habeenka uu ka siibmo min annahaari intay habeen iyo maalin isbedelayaan nabiga iyo aalkiisa iyo ha ku socoto macnaha duca iyo wanaag macnaha waxa weyaan bimacna dawaam maadaamat adunyaa wa liannahu habeen iyo maalin intay jiraan adduunyana waa jiraya ayib huma calaa asxaabihi nagba asxaabtiisa allaha yeelo iyo wa citratihi nabiga aalkiisa iyo wa taabicii maqaalihi nabiga maqaalkiisa kuwa raacoo dhan iyo wa sunatihi nabiga sunnadiisa kuwa raaco marka hadda fiiri aalkii laba joor ku saliyay ninkan alxariiri huma asalaatu cala nabiy mustafa wa aalihi haddii aal meesha lagu sheego on asxaab lagu sheegin atbaacdiisa loo jeeda haddii saxbi lagu sheegane aalkii qaraabadiisa loo jeeda wa citratihina waa qaraabadiisa ahlu beytkiisi weyaan wa taabici maqaalihi wa sunatihi min baabi caطfi alcaami cala alkhaas wa taabici maqaalihi nabiga hadalkiisa ku waraaca wa sunatihi sunatuhu لأna almaqaal aw اlqowl waa juz min sunati sal اlه alيه wasalam sunadiisa waxay shamisataa qowlkii waa sunno ficilkiisi waa sunno taqriirkii nabiga wuxuu inta hortiisa lagu sameeyey ku aamusay waa sunno marka sunno waxa weyaan acamu min almaqaal marka intaasuu musanifka uu naga codsaday marka ugu horeysa waxaan leenahay axsan allahu ilayh wanaaguu noo sameeyey Eh, kitaabkaas aad u quraxda badanne oo dadka ay ku gaari karaan mutawalaadka naxwada ayuu noo biطariiqa cilmiya muhadaba jamiila biusluubin raaqin wa caalin yuu noogu keenay waxaan leenahay awala jazaahu اllahu khayra eh, inta kale oo ah inuu khalal uu ka imaan karo eh, masaa'il naxwi waxa waaye masaa'il oo cawiisa ah oo aan aan la koobi karin hadda mithaal ahaan ficilka mudaaric markuu nuunu niswa la xariirsaday waa mabni buu iri musanifku wuxuu ka aamusay ficilka mudaaric hadduu nuunu tawkiid la xiriirsado oo kale nuunu towkiid almubaashir oo aan la kala faslinin fii qowli jamaahiiri naxwiyiin mabni bay qabaan musanifku waa ka aamusay lama yaqaana marka inuu kamid yahay qolaha aaminsan nuunu tawkiid ficilka mudaaric hadduu la xiriirsado mabni ma ahne waa mucrab xarakada waa lagu qadara inuu kamid yahay iyo inuu iloobay iyo inuu yidhaahdo midkaanaan sheegay kana yuqaasu calayhi intaba waa suuragal marka wanaaga annaga aan ka qaadanin hadday madhab tahayna laa cayba qofka inuu madaahibta naxwiyiinta mid kamida ou qaato laa cayba caleyhi walaa axad yaqdir an yaruumahu hadduu ugu tegay min ajli an yuqaasa alficlu lmabniyu ida itasala bihi nuun niswa cala alficli aladii itasala eh, bihi nuun tawkiid aydana waa wax meesha ku jira wa asiga wuxuu ku yiri wixii aan kuu sheego waxa kale ugu qiyaas qaado saakidaanay ahayd dardaarankiisa oo waqis cala almadkuuri maa algaytu aan soo marnay marka yani qofka hadduu wanaag rabo meela looma weynayo oo loo raadiyo marka jazaahu llahu alfa khayr wa rafaca allahu darajatahu fi lciliyiina maca anabiyiina wasidiiqiin marka sidaas bay wuxuu leeyahy marka aan icraabna intiisa yarayd wqad taqadat mulxat اlcraabi mudacatan badaa'ica alcraabi alwaaw listinaab qad xarfu taxqiiq taqada ficlu maadin mabniyun cala alfatxi liitisaalihi mabniyun cala alfatxi wataaw calaamat taaniih taqadaa haday aheed alif haday ku jirtayne mabniyun saasaynu u dhowdahay taqadi waxaa la yihahdaa ashay aladi yantahi ama yaktamil shay-an fa shay-an waana sidaasoo hadda kitaabka markii uu ninka alifayay waxaa weeyaan in yar in yaray usoo socotay ilaa an ataa biha ilaa aakhiri اlbeyt waqad taqadat way dhammaatay oo si macnaha qunyar u socod ayay u dhammaatay ka dhigan tahay taqadat marka taqadaa ficlu maadi mabniyu calى fatxati muqadarati calى alif اlmaxduufati liiltiqaa'i saakinayni manaca min duuriha tacaduru taqada hadday tahay keligeedu alif wadanina mabniyun cala alfatxi waawataaw calaamatu taaniih mulxatu faacilu marfuucu calaamatu rafcihi damatun daahiratu fi aakhirihi mulxatu mudaaf alicraabi mudaafun ileyh marka kitaabka magiciisa ayaa meeshaas lagu sheegay musanifka hadda markuu sheegay ma uusan noo sheegin kitaabka magaciisa bidaayadiisa nooguma uusan sheegin markaasuu inta wuxuu yidhi mulxat licraab kitaabkii ahaa waa dhammaaday buu yiri markaasaan ka ogaanay magiciisa inuu mulxatu licraab ahay marka mulxatu mudaaf alicraabi mudaafun ileyh majruur wa calaamatu jari kasra daahira mudacatan xaalu min almulxa mansuub calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirihi wa huwa mudacadii ismu mafcuulin yacmalu ismu mafcuulun ismu mafcuulin yacmalu camala ficlihi yarfacu alfaacila wayansibu almafcuula wa naaibu faacilihi ficilka isimka hadduu isim mafcuul yahay ficilka majhuulka loo binay u lamid yahay faacil ma qaata naaibu lfaacil uu qaadanay wa naaibu lfaacili damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacuudu ilaa mulxati اlcraab badaa'ica mafcuulu limuudaca muudacada markay xaalo noqon kadib yay ficil mudaaric oo mabni majhuul icraabteeda qaadanay markaasaa waxaa lee naab faacilkeedi huwa oo mulxad u laabanaya badaa'icana mafulkeedi mafcuulkeedi badaa'ica mafcuul bihi limudac mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira badaa'ica mudaaf alicraabi mudaafu ilayh majruuru calaamatu jari kasra daahira fandur alfaahu listinaaf undur ficil amr mabnuuc cala sukuun wاlfaacilu damiiru mustatirun wujuba taqdiiru anta ilayha jaaru wamajruur mutacaliqu biundur inay haada mabni tahay mabnuuc cala sukuun fi maxali jarin waxaan umalayn inay kuu sahlan tahay nadara mafcuul mطlq mansuub calaamatu nasbi fatxa daahira darabtu darban ay lamid tahay nadara mudaaf almustaxsini mudaafu ilayhi majruur bikasra daahira wa axsin alwaawu xarfu cadfin axsin ficil amr mibni cala sukuun wa inamaa kusira takhalusa min iltiqaa'i saakinayn walfaacilu damiiru mustatiru wujuuba taqdiru anta adana mafcuul bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri biha jaaruhu majruur mutacaliqu baxsin wxasin alwaaw xarfu caطfin xasin ficil amr mabniun calى sukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiru anta xasin waay xasini waxaa loo yihi shicirka daraadiis w jumlaة xasin macطuufaة calى jumlati axsin w jumlaة axsin macطuufaة calى jumlati fandur طayb wain tajid cayba fasuda اlkhalala qad jala man laa cayba fiihi wacalaa marka wuxuu le wain tajid alwaaw الاstinaaf in xarfu shardi jaazimu yجzimu ficlayn اlأwl ficlu الshardi wالthani jawaabuhu jazaaؤuhu tajid ficlu الshardi majzumu bin wcalaamatu jasmihi الsukuun تجد فعل الشhرط مجزوم بn وcلاaمة جزم السكون والفاaciل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت عyبا مفعول به منصوب cلاaمة نسبه فتحة ظاهرة في آkhره فسد الفا واقعة في جواب الشhرط سد فعل أمر مبني على الفتح مبني على السكون وإنما فتح تخلصا من التقاء الساكنين والفاaciل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت الkhلل مفعول bه منصوب cلاaمة نسب فتح ظاهرة والألف للإطلاق والجملة من الفعل والفاعل فسد في محل جزم جواب الشرط فجل الفاء xرف cطف جل فعل ماض مبني على الفتح والmن اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع فاعل لا عيب لا نافية عيب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب fiihi jaaru wa majruuru mutacaliq bkhabri maxduufi taqdiiruhu kaa'inu wاljumlaة laa cayba fiihi laa maxala laha min اlcraab lannaha silaة اlmawsuul wa calىa alwaaw xarfu caطfi calى ficlu maadi mabniyu calى fatxati muqadaraة calى اlأlf litacduri wاlfaacilu damiiru mustatirun jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilى اllahi oo manti manti waa faqad jala waxaa weylaade man rabi laa cayba fiihi ceeb aysan ku jirin wa calaa rabbigaasaa sara maray marka mantaas oo hadda mudaafka faacilka aan iri jala man manta faacilkeedii waay walxamdu alwaaw listinaaf xamdu mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci dama daahira lilaahi allaamu xarfu jarin allahi majruuru bilaam wa calaamatu jarihi kasra daahira ama allahi majruur btacdiim wa calaamatu jarihi kasra daahira aljaaru walmajruur mutacaliqu bthaabitun aw bthaabitin walxamdu thaabitun lilahi calىa maa awlaa calىa xarfu jarin ma ismu mawsuul bmacna aladii majruuru bcalى mabniun calى sukuni fi maxali jarin aljaaru majruur bcalى mutacaliqu bاlxamdu awlaa ficlu maadi mabniyu calى fatxati muqadaraةi calى اlalif litacaduri wاlfaacilu damiiru mustatiru yacuudu ilى ma wاljumlaة min alficli wاlfaacili awlaa laa maxala laha min alcraab lannaha silaة اlmawsuul wاlcaa'idu maxduufa taqdiir calىa ma awlaahu ay asalkii ahayd fanicma alfaau lilcaطfi nicma ficlu maadi mabniyu calى اlfatxi maa ismu mawsuul bmacna aladii mabniyun calى الsukuni fi maxali rafcin faacil nicma maa yaquulu alcabdu haddii la yidhaahdo maadaas ma faacil ba mase waa tamyiiz oo faacilkii meeshuu ku qarsan yahay laba qowl baa ku jirta laakiin faacilkan hadda iska craab liannahu adhar awlaa ficlu maadi mabniyun calى fatxati muqadaraةi calى اlalif litacaduri wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru yacuudu ilىa ma wاljumlaة awlaa laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul wاlcaa'idu sidaas oo kale maxduuf uu yahay w nicma nicma iyo nicma waa lcraab oo ficil maadi mabniyu cala fatx almawlى faacil nicma mabniyun nicma almawlى faacilu nicma marfuuc wa calaamatu rafci damat muqadaraة calى اlalif manaca min duriha tacaduru wa nicma almawlى macطuufaة calى nicma ma awlى ثuma الصلاaة bعda xمd الصmd عlى النabiي المصطفى محamdi ثuma xرفu caطfi الصلاaة مbtdأ marfuuع bالاbtidاء و cلاamaة rفci dmة ظاahiraة في آkhirihi bعda xمd الصmd bعda ظرف مkان maنصوب cلاamaة نسب فتح ظاahرة bعda mضاaf xمdi mضاaf iليه majrوur و cلاamaة jrhi ksra ظاahرة xمdi mضاaf الصmd اسم min أسmاء الlahi qل huوa الlah أxد الlah الصmد aلsamd bmacnaa almaqsuudu ilayhi bikuli اlxaajaat allaha dhibaatadoo dhan lala aado oo loo bandhigto oo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomanka ay ka baryaan allahaasaa samad la yidhahdo ayib marka bacdiga marka qaarkeed darf u noqdaa darfu zamaan marna darfu makaan haddaa tiraahda ji'tu qabla camrinaan imid waa darfu eh, bacda camrinaan imid darfu zamaanay noqonay haddaa tiraha jalastu bacdahuna darfu makaanay noqonay marka bacda xamdi samadi waxa waaye labadaba waa la craabi karaa wالdarfu mutacaliqu bmaxduufin taqdiiruhu kaa'inatan xaalu min الsalaaة ثuma الsalaatu salaadii bacda xamdi الsamadi allaha samadka oo loo qasda xamdigiisa kadib xaal ay ahaatay calى الnabiy allah yeelo طيب clى xرف jر النبي اسم مجrور بclى وcلاaمة jri ksرة ظاahiرة في آkhirihi الjاar والmجrور متacaliق بkخبر محذوف تqديr kائنة ثuma الصلاaة kائنة عlى النبي allah yeel المصطفى صفة للنبي و صفة المجrور مجrور وcلاaمة jrhi ksرة مqدرة على الألف mنع min duriha تacذر المصطفى اسم مqصور w موسى iyo عيسى لcراabيه محمد بدل من المصطفى و بدل المجrوuر مجrوur cلاamaة jri ksra ظاahir ama bayaanaad dhihi kartaa laakiin ma dhihi karti محamed صفة للنبي ma ism calam صفo ma noqdo asiga waa la sifeeya laakiin asiga ma noqdo صفo wa aalihi alwaawu xarfu caطfin aali macطuufu calى الnabiyi wاlmacطuufu calى اlmajruuri majruur calaamatu jari kasra daahira aali mudaafu lhaa mudaafu ley mabniyu cala kasri fi maxali jarin alafaadili صifaة lilaali wa صifaة اlmajruuri majruur calaamatu jari kasra daahira alakhyaari صifaة thaaniya lilaali wa صifaة اlmajruuri majruur calaamatu jari kasra daahira maa masdariya insalakha ficlu maadi mabniyu cala اlfatxi alleylu faacilu marfuuc calaamatu rafci damaة daahira min الnahaari jaaru majruur mutacaliq min salakha maadaas hadaa maa masdariya aan ka dhigno waa suuragal laakiin dharfiyay ku fiican tahay marka waxay noqonay wa aalihi afaadil allah allaha yeela man salakha leylu min annahaar muddata insilaakhi leyli min annahaar haddii tiraahdid maadi masderii waaye oo dharfiyane eh, muddata dawaami insilaakhi leyli min annahaar liannahu masderki waxaa loogu baahana ficilkan sida insalaaqa masder loogu dhalaaliyo sida looga dhalaaliyo in maa masdariya ka hormartaa loo baahan yahay marka maadaas aan dhahno waa maa masdariya oo darfiya taqdiirkeedana muddata dawaami insilaakhi leyli min annahaar oo markaa muddadii waxaan leenahay waa darfu e, zamaan mansuub wa calaamatu nasbi fatxa daahira muddata mudaaf dawaami mudaafun ilayh majruur dawaami mudaaf alleyli mudaafun ilayh mudata dawaami insilaakhi dawaam mudaaf insilaakhi mudaafun ilayh saasaan icraabayna ثuma xarfu caطfi calى xarfu jar asxaabi ismu majruuru bclaa w calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi saxaaba waxaa weya nabiga saxaabadiisii kulu man اجtamaca bالnabiy sal اlه alيه wasalam muslima wmaata cala islaam saxaaba la yihahda daraja sareeyay leeyihin xatىa qaala ibnu xasmin kulu صaxaabati rasuuli اllaahi min ahli اljanة lianna allaha ilaahay wuxuu leey wakula wacad allahu اlxusna xusnadana janno weeyaan marka asxaabi mudaafu lhaa mudaafu iley mabniyu cala kasri fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur calى asxaabihi macطuufa aljaaru wاlmajruur calى asxaabihi macطuufu calى الnabiy sal اlه alيه wasalam w citrati alwaaw xarfu caطfi citrati macطuufu calى asxaab wاlmacطuuf calى majruur majruur calaamatu jari kasrat daahiraة fi aakhirihi citrati mudaafu lhaa mudaafu iley mabniyu cala kasri fi maxali jarin citratihi aan icraabayna citratih shicirkaa loo yiri wa taabici alwaawu xarfu caطfin taabici macطuufu calى اlasxaab wاlmacطuufu calى اlmajruuri majruur wa calaamatu jarihi lyaa niyaabata can اlkasra liannahu jamcu اlmudakari saalim taabici mudaaf maqaali mudaafu ilayh majruur wa calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi maqaali mudaafu lhaa mudaafu ilayh mabniyu cala اlkasri fi maxali jarin wa sunati alwaawu xarfu caطfin sunati macطuufu calى maqaal wاlmacطuufu calى اlmajruuri majruur wa calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi sunati mudaaf wاlhaau mudaafu ilayh mabniyu cala kasri fi maxali jarin w biاllahi tacala towfiiq w salى اllah wslama calى nabiyina mxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin eh, ilaahay waxaan ka baryaynaa marka ugu horeyso wixii khalad naga dhacay inuu noo dhaafo liannahu kitaabkaas eh, muddo yarna waan ku akhriyay oo sagaal maalmood eh, talaadadii la bilaabay talaadadeeda kale sideed maalmood maalinka arbacada sagaal sagaal maalmood baa lagu akhriyay maalin kasta waxaan akhrin jiray saddex darsi mid subaxa iyo mid duhurkii ah mid galabti a ah, darsi kastana laba darsi aan uqeymi jira wsal alla wasalam inaan irahdo haddana hore laga bilaabi jiray intaa waxaan u yeelaa wakti yar baan haystay sidii aan waktiga uusan iga kala goin in muddadan yar inaan ku dhammaystiro yaan ugu talagalay marka wax degdeg lagu akriyo waxyaalo badanoo khalad ba ka imaan karo kitaabkan usuul hadda ciraabtan aniga ma xasuusto shiikhii noo ciraabi qabla thalaathiina sana raxmat ullaahi calayhi yaa noogu dambeysay muddo dheera kasoo wareegata naxwada bidaat inaan aan ku laabto marka akhtaa badan waa imaan karaan midna waaba isxasuusin oo sideedaba naxwada masaa'il badan yaa mukhtalafun fiiha min alkhata'i jiddan inaad adiga ra'yigaada dadki aad ku laasimisid oo adiga ku qanacday madhab kuufiyiinaa jiro basriyiin madhab la yihahdaa jiro wa kulu asxaabi madhab mukhtalifuuna fi ma baynahum fi masaa'ila kahiira jiddan wbitaali sida anaga ay nala noqotay un baan u craabnay kitaabkaas asiga qasadka aan kala hena waxaa weeyaan ninka daalibka ah in tawabar adag lagu siiyo ninkaan icraabta hoos u gelin qawaacidda haddaa baratid mar haddii hoos wax lagu weydiiye ma kala garan kartid icraabta waxaa weeyaan faaidada ay leedahay taftiit lilkalimaat alcarabiya marka qofkii ma baranaya kalimaadka xaqiiqadooda ilaa an yatadaraba cala alicraab marka icraabta qasadka aanu leenahay waxa weeyaan sidaas ardaygii marka waxaa laga rabaa inuu ku celceliyo icraabtina ou fahmo ulajeedadeeda xataa yatamakana min khilaaliha macrifat baqiyati alkalimaat alcarabiya marka qawaacid weeyaan musanifkaasna dembigiisa alla ha dhaafo annagana khadka inaga dhacayna allah hanoo dhaafo ilaahayna waxaan ka baryaa ninkii dhegeysto inuu u barakeeyo oo cilmigana fatxi ilaahay ugu dhigo waxaanse u sheegaya sidii bukhaari loo weydiiyey yaa la yiri warniyahaw fahmo badanaa lagugu sheegay maxaad ku heshaa layiri waxaas iyada ah macnaha waxay u maleeyeen xataa ah, yiraahdeen maalin kasta hal tufaax tufaaxuu cuni jiray wabitaali fahmada meeshaasou ka keenay markaasuu wuxuu ri wax fahmada anfacay oo aan ahayn buu ri adag iyo dawaam oo wixiio macnaha la daa'imo wax ka anfac badan ma arkin uu yiri markii la raba in wax la barto qofkii go-aan inuu qaataa la rabaa dhib yar hadduu ka hor yimaado gadaal uusan u laabanin ou u sabro ou xaawilo kelimadii aad icraabteeda fahmi waay sidii tahay u xifdi waxaad arkaysaa bimuruuri zamani ana almacaani tatafataxu amaamak ninkii waxaa la yihahdaa man laja walaja waman qaraca albaaba dakhala waxaa laysku soo dhaafayna waxaa weyaan casiimadaas weyaan inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imriin maa nawa ayuu nabiga aleyh isalaatu wasalaam marka insha allahu tacaala mulxatulcraab meeshaasaan ku ekeynaynaa haddii aanan furso kale u helnan waxaan isku dayayaa inaan qadrunada ku daro alfiyadana hore baan u duubay marka sida daraaddeed waxaa weyaan kutubtii oo anaga haddii aana soomaaliya caada aan u lahaynahay in naxwada aan ku akhrisano qadrunada igaga dhiman insha allah waana dhammaystiri doonaa inay dhowaaton kudaba xiji in muddo kale aysoo ay soo dhex gashay howlo kale i mashquuliyaan sidii hadba ay suuragal noqoto waasalu allah an yuysira lii ma tbqa ina huwa liyu dalika wاlqaadiru عalayh wslى اllah wslama عlى nabiyina mxamedi w aalihi w صaxbihi aجmaciin